alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed qaala almu'alifuuna raximahum ullah waxay ka hadlayeen nakirada waxyaalaha loo isticmaalo ama ujeeddooyinka loo keeno waxaa ka mid a ah watacdiim wataxqiir weynayn la weynaynaayo ciddaa la weynaynaayo ama la xaqiraayo waa dhacdaa in loo keeno isimka nakirada ah lahu xaajibun can kulli amrin yashiinuhu walaysa lahu can taalibi alcurfi xaajibu nin shaacirah oo la odhan jiray marwaan ibnu abi xafsa kunyadiisuna abusamad la odhan jiray marwaan ibnu abi xafsa ayaa nimuu ammaanayey ayuu wuxuu ka yidhi lahu xaajibun can kulli amrin yashiinuhu lahu waxaa u sugnaaday xaajibun teed ayaa u sugnaaday yani wuxuu u jeedaa waa xaajibun cadiim teed weyn can kulli amrin yashiinuhu arrin kastoo xumaynaya teed weyn oo ka teedaya ayaa u sugnaaday ceebta iyo isagu teed weyn baa u dhaxeeyo shaqo iskuma leh walaysa lahu can taalibi alcurfi xaajibu uma sugnaanin isaga wax teeda oo yari xataa uma sugnaan oo ka teedaya kii macruufkiiyo wanaagga doonaya marka ereyga xaajib laba goor ku isticmaalay baydka labada goorba waa nakiro labada goorba iyaday nakiro tahay ayaa haddana maqsuudka looga jeedaa kala duwan oo midna waxaa looga jeedaa litacdiim tankiirka in la weynaynayo midna waxaa looga jeedaa litaxqiir in markaa la xaqirayo ama la yaraynayo shayun xaqiir mar kale waa shayga yar marka waxaa sidaa loo yidhi siyaaqa hadalkani u soo baxay baa ammaan ah maadaamuu ammaan yahay madxigii ammaanta kee ku kamaal badan ma in la yidhaahdo teed weyn baa u dhaxeeyo xijaab weyn baa isaga iyo ceebta u dhaxeeya iyo in la yidhahdo maya xijaab yar baa u dhexeeya kamaalka madxiga kee ku fiican waa in la yidhaahdo teed weyn baa u dhaxeeya isagii wax alla wixii ceebaynaya marka ceebtiiyo isagu shaqo iskuma leh marka waxaa la garanayaa mar haddii la yidhaahdo xaajibkaa hore la yidhaahdo xaajibun cadiim madxigii maadaamay ku kamaal badan tahay isagaa ha lagu xambaaro inuu markaa yahay tankiirkaasi litacdiim tan labaad ciddii macruuf iyo wanaag ka doonaysa in la yidhaahdo waxteedoo weyni uma dhaxeeyo iyo in la teed yari xataa uma dhexeeyo oo adnaa shay oo qofkaa ka celinayaa ma jiro iyo in la yidhaha maya wax weynoo ka celinayaa ma jiro laakiin waxyaalo yaryari lama diidin inay jiraan kamaalulmadxi kee ku habboon ayuhuma ansab in la yidhaahdo teed yari xataa uma dhexeeyo wax yar oo ka celinayaa ma jiro qofkaa macruufka doonaya oo ruux kastoo macruuf rabaa si yar buu ku gaadhi karaa macruufkiisana uga heli karaa marka maadaama tani madxiga ku badan tahay ila maqaamku maqaamulmadxi buu ahaaye kanna ha lagu xambaaro in looga jeedo litaqliil ama litaxqiiq yarayn la yaraynayo marka adnaa xaajib oo u dhaxeeyaa ma jiro ciddii macruuf doonaysa akbaru xaajib ayaana markaa u dhaxeeya isagiiyo waxa lagu xicaabaynaya marka waxay noqonayaan eraygii isagoo isku mid ah oo bayd keliya lagu wada isticmaalay oo xaajibun iyo xaajibun uu yahay oo labaduba uu nakiro yahay baa midna waxaa looga jeedaa liltacdiim midna waxaa looga jeedaa liltaxqiir ama liltaqliid waa waadix waxaa la isweydiin karaa taksiirka iyo tacdiimka ama taqliilka iyo taxqiirka maxaa u dhexeeya ile waxaynu soo aragnay taksiir iyo taqliil iyadoo loo isticmaalay haddana halkan waxaa laynoogu sheegayaa tacdiim iyo taxqiirna in loo isticmaalo waxaa u dhexeeya tacdiimka iyo taxqiirku waxay ku saabsan yihiin weynaanta iyo yaraanta xaggaasay ku saabsan yihin laakiin kamiyada iyo farabadnida tirada cadadka kuma saabsanaa laakiin wax kayfka ku saabsan weeye tagsiirka iyo taqliilkuna wuxuu ku saabsan yahay xagga kamiyada oo midna waxay tilmaamaysaa cadad fara badan waa tagsiirkii midna waxay tilmaamaysaa cadad yar marka kamiyada xaggeeda ku saabsan yahay walcumuumi bacda annafyi macnaha kale saddexaad ee tankiirka loo isticmaalo waxaa ka mida ah caamnimo in loo isticmaalayo nafyi dabadii naxu maa jaa'anaa min bashiir maa jaa'anaa nooma iman bay yidhaahdeen min bashiirin mid noo bushaareeyaa nooma iman bushaaro mid noo sheegaaba nooma iman maa ataanaa min nadiirin min qablik ku noo digaa nooma iman waxay noqonaysaa waa litacmiim waa in la caam yeelay oo qaacidadu maxay ahayd annakiratu bacda annafyi tufiidu alcumuum nakiradu haddii nafyi dabadi ay dhacdo oo diidmo hadal la diidaayo ay ku dhex jirto waxay faa'iidaynaysaa cumuum bay faa'idaynaysa cumuum ayay faa'idaynaysaa weliba min marka lagu jaroo min la geliyana waa litansiisi alcumuum cumuumkii waxay ku noqonaysaa nas haddaan minta xataa la gelin waxay faa'iidayn lahayd cumuum laakiin cumuumkii waxay ku tahay daahir bimacnaa haalib laakiin marka minta la geliyo oo mintaa lagu jaro min bashiir oo kale wuxuu noqonaya cumuumkii nas ayuu ku noqonaya saddex mawdic baana u qiyaasa in mintaa la geliyo mubtadaha waa la geliyaa mafcuulkana waa la geliyaa faacilkana waa la geliyaa maa jaa'anaa min bashiir hadda maxay gashay faacilkii bay gashay haddaynay mintu geli lahayn waxaa la odhan lahaa maa jaa'anaa bashiirun marka jaa'a faacilkeedii wuxuu ahaa bashiir marka min baa lagu jaraa iyadoo ay gashay mubtadaha ay gashay wamaa min ilaahin ilaa ilaahun waaxid wama min ilaahin ilaa ilaahun waaxid mubtadii bay gashay yaday gashay mafcuulka wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxi ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxi ilayhi rasuulan baa la odhan lahaa haddaan minta la gelin lahayn mafcuulkii bay gashay marka mintaa waxaa loo keenaa litansiisi cala alcumuum wa fii siyaaqi nafyi minha yudkaru idaa buniya aw ziida min munakaru aw kaana siiqatan laha nafyu lazim wagayru da lada alqaraafi laa yacum saddexda xaaladoodee cumuumka ay naska ku tahay ati labadaa bayda ay ku tilmaami jireen fa ina anakirata fii siyaaqi nafyi tacummu maxaa yeelay nakirada hadal nafyi ah dhexdii ku sugani way cammimtaa oo cumuum bay faa'iidaysaa oo cumuumsay u faa'iidaysaa cumuum faa'iidayntay faa'iidaynayso waxaa laga qaadanayaa dee nakiradu waxay ku dhacaysay asaalatan shay markaa waxa weeye keli ah oo shaa'ic ku ah jinsigiisa aan mid mucayana markaa oo gaar loo cayimay aan ahayn marka mid shaa'ica ah in la nafiyaana mufiid ma noqonayso haddaan la wada nafyin isagiina manfi noqon maayo marka kaa shaa'ica nafyiga la nafyinayaa wuxuu keensanayaa in la yidhaahdo dhammaan yacni lama helayo oo nafyigu waa ku wada dhacaya haddaanu ku wada dhicin oo jamiicul lafraad baa lagu nafyinayaa haddaan la odhan yacni midhkii muntafi noqon maayo calaa kulli xaal waa qaacido sideeda loo qaato annakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum waxaa la mid ay culammadu yidhaahdeen haddii fii siyaaqi sharti dhacdo ama fii siyaaqi nahyi hadday dhacdona nakiradii markaana waxay faa'iidaynaysaa cumuum bay faa'idaynaysaa waayo nahyigii waxaa ku sugan shibhu nafyi afar macnaha afraad ee loo isticmaalo waxaa ka mida ah tankiirka wa qasdi fardin mucayan fardi ah, gaar ah in loo jeedana waa dhacdaa oo ay tilmaamayso mid gaaroo loo jeedo aw nawcin ka daalik ama nooc cayiman oo gaara in loo jeedana waa dhacdaa naxwu wallaahu khalaqa kulla daabbatin min maa wallaahu ilaahay khalaqa waa abuuray kulla daabbatin daabbad kasta wuxuu ka abuuray min maa biyo ayuu ka abuuray laba shay ayuu inoo sheegay xagga macnaha fardi mucayana in loo jeedo iyo nooc mucayana in loo jeedo labadaa uu inoo sheegay waxaa laga soo qaatay nakiradii waxay sheegaysaa waxda shaa'ica waxdadii mar waxay noqonaysaa waxda fardiya marna waxay noqonaysaa waxdatu nawciya in midhnimada nooc loo nisbeeyey iyo in fardi loo nisbeeyay labada mid walba u dhacdaa marka labadii saasuu u sheegay aw yidhi wa qasdi fardi mucayan aw nawcin kadaalik iyo wa qasdi nawcin mucayan baa looga jeedaa culamada qaarkood waxay yidhahdeen misaalkan baa wuxuu koobsaday labada arrinba waxaana ka mid a ah culammada saa tidhi jalaaluddiin asiyuuti kitaabkiisa uu ku sharxayo alfiyadiisa balaaqada ah ee cuquuduuljumaan la yidhaahdo uu ku sharxayo wuxuu ka odhanayaa labadiiba waxa u mihaal ah wallahu khalaqa kula daabbatin min maa oo daabba waxay u tusaale tahay fardigii bay markaa u tusaale tahay qasdu fardi mucayan oo daabbadda waxaa loo jeedaa daabbad kasta fardi kasta oo daabbad ah waxaa laga abuuray min maa nooc biyoa ah baa laga abuuray ta dambana waa noocii laakiin culammada qaarkood waxay ku xambaareen aayadda inay labadaba nooc ka wada dhigaan ama labadaba fardi ka wada dhigaan oo waxay yidhaahdeen haddii la yidhaahdo wallahu khalaqa kulla daabba nooc kasta oo daabba ah nooc biyoa baa laga abuuray oo waxay noqonaysaa labaduba noocii bay ku dhacaysa laakiin ta hore haddii fardi laga dhigo ta dambana in fardi laga dhiga ansab u ah oo haddii la yidhaahdo daabbad kasta oo fardigii looga jeedo waxaa laga abuuray biyo dee biyaha laga abuuraya wuxuu noqonayaa biyihii fardiga ahaaye yacni markaa isaga laga khalqay ee nooc biyaa in markaa la camimo oo saa laga dhigo dee nooca biyaha lagama wada abuurine waxaa laga abuuray yacni kii waxa weeye aabbaha uu ahaa biyihiisuunbaa laga abuuray kaasina dee fardi buu ahaa marka labaduba ama nooca lagu wada fasiro ama labadaba fardi ha lagu wada fasiro calaa kulli xaal taasi markay nooc inaga noqotay ama fardi u noqotay waxay culammada qaar u misaaliyaan iyadoo fardi looga jeedo marka la yidhaahdo misaal ahaan weylun ahwanu min weylayn yacni weyl keliya bimacnaa halaag kelii waa ka sahlan yahay laba weyl ama laba halaag ama subuurun ahwanu min subuurayn soo gaaladii lagu odhan maayo laa tadcu alyawma subuuran waaxidan wadcuu subuuran kasiiraa marka subuurkii waaxid iyo iyo mid fara badanba waa leeyihi marka subuurun ahwanu min hubuurayn ama min hubuurin kasiir yacni waxay noqonaysaa qasdu fardi mucayan in loo tusaaleeyo nooc in loo tusaaleeyo waxay noqonaysaa lan yaduruukum ilaa adan lan yaduruukum gaaladu idin dhibi maayaan ilaa adan nooc dhiba mooyaane oo khafiifa mooyaane wax kale idin dhibi maayaan ilaa adan waxaa loo jeedaa nawcu adan baa loo jeedaa wa calaa absaarihim kishaawa markuu ilaahay uu yidhi indhahooda korkooda waxaa ku sugan ghishaawa nooc daboola ku sugan dabooloo dhammi kuma wada sugna waa nooc ka mid ah gishaawada oo waa kuwan dhirtii arkaya dhagxantii arkaya ka baydhaya waxaa loo jeedaa xaqii bay ka daboolan yihiinoo aynay arkayn marka kishaawada waxaa loo jeedaa nooc markaa daboola oo nooc baa laga tilmaamaya noocaasi wuxuu ka teedayaa aayaadka ilahay inuu ay arkaan waxaa la mida ah shaacirku beydku yidhi likulli daa'in dawaa'un yustatabu biha ila alxamaaqata acyat man yudaawiiha likulli daa'in nooc kastoo xanuun ah dawaa'un yustadabu biha dawo layskaga daweeya ayaa jirta ou leeyihi ila alxamaaqata nacasnimada mooyaane acyat man yudaawiiha yadu waa daalisay ama waa cajsi gelisay cidda dawaynaysaa oo nacasnima dawo ma leh mawdicu shaahid waxaa loo jeedaa likulli daa'in ay likulli nawcin min aladwaa waa nooc xanuun ah kaneecadii waa nooc xanuuna ah. hargabkii waa nooc xanuuna ah. tayfoorkii waa nooc xanuuna ah. dhanjafkii waa nooc xanuuna marka nooc kastoo xanuuni wuxuu leeyahay dawa ayuu leeyihi axaadiistaba dee marka ku soo arooray macnahaasaa looga jeedo maa anzala allaahu min daa'in ilaa anzala lahu dawaa'an maa anzala lahu min daa'in ma waxaa loo jeedaa fardiga mise waxaa loo jeedaa nooca noocaa loo jeedaa nooc kastoo xanuuna uu ilaahay soo rogay wuxuu u soo rogay dawo oo dawo u yeelay maa anzala allahu min daa'ini ilaa jacala lahu dawaa'an calimahu man calimahu wa jahilahu man jahila xanuunnada laleeyahay dawo ma leh dee dawadii weli waa lagu guulaysanoo dadkiibaa aan weli la tusin laakiin dawo waa waa leeyihiin dawo waa leeyihiin yacanii geeridu dawo ma leh gabowguna dawo ma leh laakiin xanuunnada iyagu daway leeyihin waayahay wa ikhfaa'i lamri macnaha shanaad ee loo isticmaalo tankiirka waa in arrinka la qarinayo naxu qaala rajulun innaka inxarafta can isawaabi sida in la yidhaahdo qaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi innaka adigu inxarafta waad ka weecatay can isawaabi sidii wanaagsanaydee saxnayd ayaad ka weecatoo ka leexato tukhfi ismahu waxaad qarinaysaa magiciisa xataa laa yalxaquhu adan si aynay u haleelin wax dhibaati aynay u haleelin yacnii ciddan markaa waxaa loo tankiiriyey oo aan loo sheegin qarin la qarinay wa jaa'a rajulun min aqsa almadiinati yasca ninkani dee waa ka baqayey fircawn iyo dee inay wax ku sameeyaan marka intuu u yimi ayuu u sheegay waa la nakiriyey waa litankiir haddii amiir loo sheegaayo la odhanaayo dee nin baa markaa saa iyo saa iyo saa yidhi waxaana loo jeedaa waxaa la yidhi in loo sheego waxaana looga baqayaa inuu ciddii dhibaato ku sameeyo waxaa laga yaabaa inaan la magacaabin marka ikhfaa'u lamri waxay ka mid tahay waxyaalaha looga jeedi karo halkaa waxaa inoogu dhammaaday baabkii afraad waxaynu bilaabaynaa in allahu tacaala albaab alkhaamis albaab alkhaamisu fi litlaaqi waltaqyiid baabka shanaad wuxuu ku saabsan yahay abwaabta macaanida ka mid ah fi litlaaqi waltaqyiid itlaaqa la itlaaqayo oo hadalkii la sii daynayo aan la qaydayn iyo wataqyiidi in la qaydaayo oo wax lagu markaa xidhayo midna waa la sii daayo waa la itlaaqay midna quyuud baa loo yeelo waxbaa lagu xidhaayo waxyaalaha quyuudda lagu xidhaayo isagaa inoo keeni doona kitaabka ayaa inoo sharxaya qaala almu'alifuuna raximahum ullah ida iqtusira fi ljumlati cala dikri almusnadi waalmusnadi ilayhi faalxukmu mutlaqun ida iqtusira haddii lagu gaabsado fi ljumlati jumlada hadalka calaa dikri almusnadi waalmusnadi ilayh in musnadka iyo musnadu ilayhiga la sheego xukunkaa la nisbeeyey iyo cidda xukunkaa loo nisbeeyey loo tiiriyey in la sheego haddii lagu gaabsado sida ficilkiiyo faacilkii in lagu gaabsado oo ficilkii musnad yahay faacilkuna musnadu ilayhi yahay ama ficilkii mughayaru siiqaha ahaa iyo naa'ib faacilkii lagu gaabsado oo naa'ib faacilku musnadu ilayhi yahay ama mubtadihiiyo khabarkii lagu gaabsado oo mubtaduhu musnadu ilayhigii xukunka loo tiirinayey loo nisbaynayay uu yahay ama lagu xukumayay khabarkuna uu yahay musnadkii uu yahay ama maxkuumu bihigii uu yahay haddii intaa lagu gaabsado ziyaado aan lagu sii darin tacalluqaad kale taqyiidaad kale aan la sheegin falxukmu mutlaqun xukunku waa mutlaq waa mid la itlaaqay wa idaa ziida calayhimaa haddii laga siyaadiyo musnadka iyo musnadu ilayhiga shay un mima yatacallaqu bihima shay ka mida waxa ku tacalluqaaya haddii lagu daro aw biaxadihima labadoodaba wax ku tacalluqaya haddii lagu daro aw biaxadihima ama midkood wax ku tacalluqaya lagu daro oo labada mid walba waa la qaydi karaa waana dhici kartaa mid ahaan in la qaydo falxukmu muqayadun xukunku waa mid la qayday weeye oo qaydkaa ama dabarkaa ama sifadaasaa lagu xidhay walitlaaqu itlaaqu sii dayntu yakuunu wuxuu ahaanayaa xaysu laa yatacallaqu algaradu goortaan ujeeddadu ku tacalluqayn oo ku xidhnayn oo ku saabsanayn bitaqyiidi alxukmi biwajhin min alwujuuh xukunkii in lagu dabrayo ama lagu qaydaayo ama lagu xidhayo weji wejiyada ka mida in lagu xidhayo markaynu ku tacalluqin liyadhaba asaamicu fiihi suu ugu tago kii maqlayay kulla madhabin mumkin dariiq kasta oo suuragal ah suu ugu tago oo xukunka sidaa u itlaaqo wataqyiidu xaysu yatacallaqu lgaradu bitaqyiidi taqyiidkuna xaysu yatacallaqu lgaradu wuxuu ahaanayaa oo xasilayaa marka ujeeddadu ku tacalluqayso ku xidhan tahay xaysu yatacallaqu lgaradu bitaqyiidihi in lagu qaydo biwajhin makhsuus weji gaara in lagu qaydo marka ujeeddadu ku tacalluqayso ayuu ku saabsan yahy low lam yuraaca haddaan la raacin oo la ilaalin taqyiidkaas tafuutu alfaa'idatu almatluuba waxaa tegaysaa faa'iidadii la rabay ayaa tegaysa mu'alifiinta kitaabka qoray waxay inoo tilmaamayaan hadalkii wuxuu leeyahay mid mutlaqa oo la sii daayo oo la itlaaqo iyo mid muqayada oo la qayido oo wax lagu xidho ama lagu dabro asal ahaanna waxay tahay hadalku hadduu mutlaq yahay itlaaqiisaa loo daayaa qaacidadu waxay tahay almutlaqu calaa itlaaqihi xataa yajii'a maa yuqayidu hadalka mutlaqii wuxuu ku sugan yahay itlaaqiisa oo waxaa loo qaadanayaa itlaaq ahaan itlaaq ahaanna waa loogu camal falaya waana loo aqbalaya ilaa daliil qaydayaa uu yimaado la helo hadalka waxyaalaha lagu qaydayo mashaayikhdu waa inoo sharxi doonaan laakiin nasku hadduu itlaaqan yahay itlaaqiisaa loo daynayo faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar xagga marka laga eego nooc itlaaqaa ku sugan iyadoo nooc taqyiidina gesgees weeye oo itlaaqa iyo taqyiidku waxaa dhici karta inay mar idaafi noqdaan marna xaqiiqi noqdaan xagga marka laga eego soonka qallaha la qallaynayaa soonkii ramadaan ruuxii macduurka ahaa ma buu ku qallaynayaa mise waa kala tafriiqin karaayo waa kala kaxayn karaa waana kulmin karaa xaggaa marka laga eego aayaddu waa itlaaqanta oo maalmo kale in la qalleeyo bes baa laynoo sheegay laakiin maalmahaasi inay tataabuc yihiin oo ay xidhiidh noqdaan sida soonka ramadaan xidhiidh u ahaa xidhiidh in lagu qallaynayo iyo in la kala tafriiqin karo midna laguma qaydin idan waxay noqonaysaa in la yidhaahdo labada mid walba waa la samayn karaa marka soonkii la qallaynayo oo waxaa lagu qallayn karaa bitataabuc aw bitafriiq in la kala geeyo oo la kala kaxeeyo iyo in la israaciyo mid walba waa lagu qallayn karaa hadal haddii lagu sheego hadalkaasi mutlaq yahay itlaaqiisaad u qaadanaysa wax haddii lagu qaydo taqyiidka waa la aqbalaya waa la qaadanaya laakiin haddii aan waxba lagu qaydin dee taqyiid laguma xambaarayo biduuni daliil ilaa hadalka waxaa loo keenay oo loo sheegaa hadalka waa liltafaahum in laysku afkarto haddaan taqyiidkii la sheegin ilaaba ilaa saasuu ku qaydan yahay miyaa la odhan karaa maya lama odhan karo marka idan kii itlaaqanana itlaaqiisaa loo daynayaa kii la qaydana qaydkiisaa lagu aqbalay jumlada hadalka marka la sheegayo aljumla alkalaamiya jumladaasi ha noqoto khabariya ama ha noqoto inshaa kay doonta ha noqoto mid waliba waa jumlo musnadka iyo musnadu ilaahiga haddii lagu kaaftoomo waxaa la odhanaya waa mutlaq aan wax kale la raacin haddii wax kale lagu daro ama mafcuul markaa lagu daro ama sifo lagu daro ama xaal lagu daro ama daraf makaan lagu daro ama zaman lagu qaydo kullu dalika waxay noqonayaan muqayad bikada masalan haddii la yidhaahdo ida ataaka rajulun miskiinu fa actihi dirhaman inkastoo culammadu marka ay yidhaahdaan bacdu ahli cilmi ay xagga khabarka aad uga hadlaan haddana itlaaqa iyo taqyiidku labada noocba waa gelayaa hadday tahay xaggii jumla khabariya iyo hadday tahay jumla inshaa'iya ida ataaka rajulun miskiinun ama ida ataaka shakhsun miskiinun fa actihi dirhaman maxaa lagu qayday miskiinnimo iyo ityaan yacnii markastuu ku yimaado shakhsi miskiin ahi dirhamsii sii haddaanu u iman yuu la doonanayaa oo darafyada marka magaalada masaakiin joogtaa ayaan qabtay oo wax soo siinaya waa adiguu yidhi markaa miskiin wax siiya hadalku muxuu ku qaydnaa inuu u yimaado idaa ataaka buu idan haddaanu u iman dee ma soo gelaayo ciddii uu amray inuu siiyo miskiin ka ahayn ka warran ma siin karaa maya wuxuu muqayad ku yahay inuu miskiin yahay kaas waa inuu u yimaaddo miskiinna yahay labadaa qayd haddii laga helo maxaa imanaya xukunka ah fa actihi dirhaman haddana miskiinnimo lagu qaydin ka waran oo la yidhahdo idaa ataaka shakhsun fa actihi kada ku kasta u yimaado inuu siiyo soo muxuu siinayaa ku kasta u yimaada yacani wax miskiinnimaa ah laguma qaydin wax miskiinnimaa ah laguma qaydin haddii la yidhahdo acti kulla shaksin diinaaran waxaad siisaa shakhsi kastaba diinaar muxuu noqonaya markaana mutlaq waa itlaaqanya marka idan mashaayikhdu waxay sheegayaan haddii musnadka iyo musnaduleyhiga lagu kaaftoomo xukumku waa mutlaq haddii waxa ku tacalluqaya lagu daro oo lagu siyaadiyena waxay noqonayaa xukunku muqayad buu noqonaya xukunkii waa ictaagaa haddaad tidhaahdo saama zaydun waa soomay zayd ma mutlaq ba mise muqayad waa mutlaq laakiin haddii la yidhaahdo saama zaydun naflan maxay noqonayaa inuu ku qaydan yahay sunno ku qaydan yahay soonkaas ayuu noqonaya haddii la yidhaahdo jaa'a zaydun raakiban wuxuu noqonayaa majii'a zaydimi wuxuu ku qaydnaa bi xaalati rukuubi isagoo wax fuushan ayuu yimi oo rakuub saaran marka itlaaqa hadalka waxaa loo itlaaqaa oo aan qayd loo raacinin in ujeeddadu aanay ku tacalluqayn xukunkan wejinaba in lagu qaydo oo haddii taqyiidka la qaydaayo ujeeddadu ku tacalluqi lahayd waa la qaydi lahaa mar haddaan la qaydin oo aan waxba lagu xidhayn waxay noqonaysaa ujeeddadu kuma tacalluqayso qaydista la qaydayo liyadhab asaamicu fiihi kula madhabin mumkin siduu ruuxa maqlayaa ugu qaato oo ugu tago weji kasta oo suuragal ah waaltaqyiidu xaysu yatacallaqu algharadu waaltaqyiidu qaydistu xaysu yatacallaqu goortuu ku tacalluqayo algaradu ujeeddadu bitaqyiidihi in lagu qaydo uu ku tacalluqayo biwajhin makhsuus weji gaara low lam yuraaca haddaan la ilaalin lahayn qaydistaa lagu qaydayo wejigaa tafuutu alfaa'idatu almatluuba waxaad tegi lahayd oo baxsan lahayd faa'iidadii la rabay walitafsiili hada alijmaali naquul balballaadhinta ijmaalkaa la balballaadhinayo la tafsiilinayo aawadii waxaan u odhanaynaa ina ataqyiida yakuunu bilmafaaciili wa naxwiha taqyiidku wuxuu ku dhacayaa mafcuullada waa ku dhacayaa wa naxwihaa waxa la midkaana waa ku dhacayaa wanawaasikhi yacni nawaasikhdiina waa ku dhacayaa kuwii markaa mubtadaha iyo khabarka nasakhayey ama ficilla ha ahaadaan ama xuruuf ha ahaadaane iyagana waa ku dhacayaa washarti shardiga waa ku xasilayaa wanafyi diidmada waa ku xasilayaa waa ku dhacayaa watawaabici waxyaalaha tawaabicda ah hadday tahay nactiga iyo tawkiidka iyo waa ku dhacaya wa hayri daalik iyo ashyaada waxaan ahayn mid walba waa ku xasilaya ama almafaaciilu wa naxwuha mafaaciisha iyo waxa la midkaa ah miya mafcuullada iyo waxa la midka ah fataqyiidu biha qaydista lagu qaydayaa yakuunu libayaani nawci alficili wuxuu u xasilayaa nooca ficilka caddaynta la caddaynayo aw maa waqaca calayhi ama kii ficilku ku dul dhacay caddaynta la caddaynayo aw fiihi ama kii ficilku gudihiisa dhacay caddaynta la caddaynayo aw liajlihi ama kii aawadii ficilku u dhacay caddaynta la caddaynayo aw bimuqaaranatihi ama lamaanaanshaha uu ficilku ku lammaan yahay kuu ku dhacay in la caddaynayo aw bayaani almubhami min alhay'ah ama kii la qariyey caddaynta la caddaynayo oo min alhay'ati qaabka ah aw iddaati ama daatada ah aw bayaani cadami shumuuli alxukmi ama wuxuu u dhacaa oo u xasilaa xukunku inaannu caam ahayn caddaynta la caddaynayo wa takuunu alquyuudu waxay noqonayaan quyuuddaasii lagu qaydayaa maxada alfaa'ida meesha faa'idadu ku degaysa ayuu noqonayaa waalkalaamu biduuniha kaadiban ay wayakuunu alkalaamu biduuniha wuxuu noqonayaa hadalku biduuniha ay biduuni alquyuud quyuuddaa la'aanteed kaadiban markaa mid beena buu noqonaya aw hayra maqsuudin bidaat ama daat ahaan midaan la rabin ayuu noqonayaa aan loo jeedin naxwu wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin wamaa khalaqnaa maanu abuurin buu ilaahay yidhi alsamaawaati cirarkiya waalarda dhulka wamaa baynahumaa iyo waxa u dhexeeyaba laacibiina xaalaannu ciyaarayno maanu abuurin ee waxaanu abuurnay muxiqiina xaalaannu nahay baanu abuurnay marka aynu sheegayno leenahay shakhsi kasta ama itlaaqa aynu tilmaamayno itlaaqa hadda ugama jeedno macnihii usuuliga kama tilmaamayno oo culammada usuulku markay itlaaqa iyo cumuumka ka hadlayaan itlaaqa waxay yidhahaan waa cumuum bedeli cumuumkana waxay yidhahan waa cumuum shumuuli marka kaasi waa istilaax markaa gaara oo halkaa ku saabsan laakiin hadda macnaha aynu markaa sheegaynaa waa macno ku saabsan xagga taqyiidka iyo taqyiid la'aanta hadalka laga qaybinaya hadalkani ma muqayad baa mise waa hadal taqyiid ka maran ictibaarka laga eegaya waa taas funuunta marka la eego istilaaxaadkoodu waa kala duwanaan karaan min fannin ilaa fannin calaa kulli xaal hadalka marka laga eegaayo waxaa loo qaybiyaa itlaaq iyo taqyiid waa mutaqaabilaan ima inuu mutlaq noqdo fannigan hadda markaad joogto iyo inuu muqayad noqdo marka wuxuu noqonayaa hadalkii haddii qayd loo yeelo ictibaarka waxaa la siinayaa qaydkaasaa la siinaya qaydka ayaa la siinaya waxaana la yidhahdaa kalaamka haddii qayd lagu qaydo fa ruuxu lkalaami fii taqyiidih ama fii qaydih hadalka ruuxdiis iyo naftiisu waxay ku sugan tahay qaydkaasay ku sugan tahay nafyo isbaat haddii laga eegayana qaydkaasuu ku dhacayaa wa bihi yatasallatu alnafyu waalisbaat waxyaalaha hadalka lagu qaydaa mar wuxuu noqdaa mafaaciisha waa lagu qaydaa oo halkan oo kale marka la joogo mafcuullada waxay geliyaan muqayadaadka ayaa markaa la geliyaa hadda misaalka aynu sheegnay mafcuulla ayaabuu koobsanayey acti kulla shaksin laakiin taqyiidka laftiisa wuxuu noqonayaa maraatib ayuu noqonaya oo hadalba ictibaarna muqayad ka ah ictibaar kalena mutlaq ka ah marka mafcuullada hadday tahay mafcuulu bihi hadday tahay mafcuulu macahu hadday tahay mafcuulu fiihi hadday tahay mafcuulu liajlih yacni mafaaciishii kala duwanaa waxay noqonayaan taqyiid bay noqonayaan mafcuulu fiihi waa darafyadii darfu zamaan ama darfu makaan mafcuulkii mutlaqa ahaa kullu daalika waxay noqonayaan muqayadaad bay u dhacayaan mafcuulka mutlaqi isagu xagga xaqiiqada ayuunba adkaynayaa laakiin taqyiid ziyaado oo kalema tilmaamayo inuu xaqiiqadii adkaynay mooye haddii masdarkii un la keeno laakiin mafaaciisha kale waxay faaideynayaan taqyiid oo qaar waxay tilmaamayaan ficilku wuxuu ku dullacay libayaani nowci alficili haddii nooc iyo cadad iyo wax la tilmaamayo waa noqonaya laakiin haddii markaa masderkii uun bes la sheego xaqiiqadii baa adkaynaya ila mar baa dhici karta in cadad la sheego oo mafcuulka mutlaqa ah masderkoo keliya ma noqdo dhowr iyo toban umuuradoo kale ayaa dee waxay noqon karaan masdarkii inay ka naa'ib noqdaan dee ashyaada kale aan masdarkii ahayn xaqiiqadii ficilkun ka warrami maayaane nooc taqyiday faa'iidaynayaan ama cadada ama wax la mida fajliduhum amaaniina jalda amaaniina jalda hadda taqyiid bay faa'idaynaysa dee cadad buu ku qaydaya fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda cadad buu ku qaydaya mar waxaa lagu qaydayaa makaan oo waxay noqonaysaa mafcuulu fiihgii oo kale waliyatawafuu bilbayti alcatiiq tawaafka wuxuu ku dhacayaa bes kacbada wa antum caakifuuna filmasaajidi meelaan masjid ahayn lama ictikaafi karo waayo filmasaajidi baa lagu qayday alxaju ashhurun macluumaat ay waqtu lxaji ashhurun macluumaat bilaha xajka bila aan ahayn lama xajin karo bilaa xajka ayuu ku gaariyey mar wuxuu caddaynayaa wixii ficilka aawadii loo samaynayo aawadii wixii loo samaynayo ayuu caddaynaya waa mafcuulu lahugii ama mafcuulu liajlih ama la jirkiisa lala samaynayo waa mafcuulu macahu ama hay-adii ayuu caddaynaya aw bayaan almubhami min alhay'a haddii la yidhaahdo tuf bilbeyti raakiban aw maashiyan beytka waxaad ku dawaaftaa yacnii xaalaad wax fuushan tahay ama xaalaad soconayso ama altawaafu bilbeyti maashiyan afdalu beytka in lagu dawaafo iyadoo markaa la soconayo cagaha lagu soconayo ayaa fadli badan haddii la yidhahdo masalan waa misaal ama cagsiga la yidhaahdo oo la yidhahdo altawaafu bilbeyti raakiban afdalu liwuquucihi min annabiyi sala allahu alayh wasalam waxay noqonaysaa in markaa hay-adii la caddaynayo ama daatadii la caddaynayo ama markaa la caddaynaayo xukunku inaanu caam ahayn isku soo ururiyo wa takuunu alquyuudu maxada alfaa'ida faa'iidadu meeshay ku xidhan tahay ee ku dhacayso waxay noqonaysaa quyuudday ku dhacaysaa qaydadkaas kalaamkuna qaydka kaa la'aantii waxaabuu noqon karaa been ama wuxuu noqon karaa midaan maqsuud ahaynoo loo jeedin wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin laacibiin waa xaal yaday xaal tahay haddana hadalku ka maarmi maayo waxay culammadu odhan jireen xaalku waa fadlo bimacnaa cumdo hadalka kama aha waa fadla la odhan jiray laakiin mawdican waxay culammadu yidhaahdeen waa fadlatun laa tustagnaa canha ama laa yustagnaa canha fadlo ha ahaatee waa midaan laga maarmayn halkan bacdu ahlicilmina waxaabay yidhaahdaan dee haalibka ayuu fadlo yahaye sixada hadalku markay ku xidhan tahay markaa fadlanimadii waa ka baxay waa iska khulfi lafdi oo wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin haddaan lagu dari lahayn hadalku wuxuu noqon lahaa kadib macnuu wuxuu dhici lahaa cirarkiiyo dhulkiiyo waxa udhexeeya maannu abuurin dee intaa in lagu aamusaa sax maaha saas aawadee mawdican oo kale in laiskuma taagi karo waa in la xidhiidhiyaa walaysa fi lqur'aani min waqfin wajab walaa xaraamin hayra maa lahu sabab ibnujasari waa ka odhanaya qur'aanka waqfi waajiba iyo mid xaaraani toonna kuma jiro mooyaane mid sabab leh qur'aanku wuxuu ku fi luqati alcarab luqada carbeedna waqfigiiyo ibtidaaga qawaacid bay ka leeyihin meeshii macno faasidi ka dhalanayo haddii laysku taago in laysku taagaa ma bannaanaanayso ikhtiyaaran laysugu taagaa meeshii xidhiidhinta la xidhiidhinayo macno faasidi ka dhalanayo ay ihaaminaysana markaana in la xidhiidhiyaa jaa'is noqon mayso halkaa waxaa ka soo baxaysa meelaha la odhanaayo halkani waa waqfi waajibah ama waa waqfi mamnuuc ah yaa ayaa markaa ka soo baxaysa marka laacibiin waa lagama maarmaan waa xaal aan laga maarmaynin oo runnimada hadalku ku xidhan tahay la'aantii wuxuu noqon lahaa kadib mukhaalif ilwaaqic ama wuxuu noqonayaa khayru maqsuud haddaan qayd kula socon walaa tamshi fil ardi maraxan walaa tamshi ha soconin fil ardi arlada korkeeda maraxan aydaa maraxin xaalaad kibir u saaxiib tahay iyo isqaadqaad ha soconin aadoo tawaaducaya soco maraxan haddaan lagu darin muxuu macnuu noqon lahaa arradaba ha soconin bes fadhi miya yaa cimrigaaga fadhi ku laaso iyo jiif dee muraad maaha saas wa khayru maqsuud bidaat macnahaasi mid loo jeedo maa marka idan qaydka lagu qayday maraxan waa lagama maarmaan wa ama nawaasikhu nawaasikhda miyaa mubtadaha iyo khabarka icraabtoodii nasakhay oo wax ka bedelin ama ha ahaadaan akhawaatu kaana ama akhawaatu inna ama akhawaatu danna kay doonaan baa noqdane faataqyiidu biha qaydista lagu qaydayaa yakuunu lilaghraadi wuxuu u xasilayaa u dhacayaa ujeeddooyinkii allatii tu'addiiha macaani alfaadi nawaasikh ay keensanayso alfaadda nawaasikhdu macnayaasheedu ay keensanayaan alfaad wuxuu uga cabbirayaa waxay leeyihiin afcaal iyo xuruf mid walba marka alfaad buu ka cabbiraa kalistimraari waa sida daa'imitaan inay faa'iideeyaan aw ilxikaayati ama ka warran ay faa'iidaynayaan can izamani wakhti laga warramayo fii kaana kaana gudaheeda oo kaanadii mar waxay faa'iidaynaysaa istimraar kaana walam yazal wa kaana allaahu caliiman xakiima ilaahay wuxuu ahaaday caliim mid cilmi badan oo xakiim oo xikmad badan waa ahaa waana yahay waana ahaan doonaa kaana walam yazal ama wuxuu markaa keensanayaa oo eraygii faa'iidaynayaa zaman in laga warramayo oo laga tilmaamayo sidaasuu mar ahaa kaana faqiiran fa aghnaahu allah wuxuu ahaan jiray hebel faqiir buu ahaan jiray fa aghnaahu allah dabeed ilaahay baa qani ka yeelay zaman tegey baa laga warramayaa kaanadaa lagu cabbirayaa ma aha hadda hadda waa qani waa taajir laakiin kaana faqiiran fa aghnaahu allah waxaa loo jeedaa zaman maadi oo tegey buu sidaa ahaan jiraa looga jeedaa hadalka dadku ay yidhaahdaan waa khabaru kaana waxaasi waxaa tegey markay sheegayaan halkay ka soo qaateen waa saasoo kale watawqiiti waa sida wakhtiyeynta lagu wakhtiyeeyo bizamani mucayan wakhti gaara lagu wakhtiyeeyo lagu qaydo oo lagu xadido fii dalla dalla gudaheeda waa baata iyo baata gudaheeda waa asbaxa iyo asbaxa gudaheeda waa amsaa iyo amsaa gudaheeda waa adxaa iyo adxaa gudaheeda aw bixaalatin mucayana ama lagu qaydo xaalad gaar ah fii daama daama gudaheeda waalmuqaarabati iyo sida macnaha muqaarabadee uu keensanaya ku sugan alfaadu almuqaaraba macaaniday keensanaysoo kale waxay ku cadfan tahay annawaasikh marka waxay noqonaysaa eh, walatii tu'addiiha macaani alfaadi almuqaaraba fii kaada kaada gudaheeda wa karaba iyo karaba gudaheeda wa awshaka iyo awshaka gudaheeda walyaqiin iyo alfaadii yaqiinta faa'iidaynaysa macaanideedu waxay keensanayso in lagu qaydo kale ayuu u xasilaya fii wajada wajada gudaheeda wa alfaa iyo alfaa gudaheeda wa daraa iyo daraa gudaheeda wa tacallam iyo tacallam gudaheeda wa halumma jaraa yacni sidaa markaa u daa'ima u wado ay istamira calaa dalik tusaalayaal unbuu ku ishaaray mashaayikhdu hadalka ay sheegayaan khulaasadiisu waxay tahay alfaadda nawaasikhdu taqyiid waa faa'iidaynayaan taqyiidkaasina wuxuu noqonayaa bixasabi almacna aladii tufiidih lafdi kastaaba oo alfaadaha ka midi macnahay faa'iidaynayaan ayaa taqyiidku markaa noqonaya in lagu qaydayo alfaadda nawaasikhduna macaaniday faa'iidaynayaanna waa kala duwan tahay oo mar waxay faa'iideynayaan istimraar shaygu daa'imay oo kaana mar waxaa loo isticmaalaa shay daa'ima oo sidaas ahaa iminkana ah ahaanna doona marka ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa lagaga warramayo dawaan bay sheegaysa wa kaana allaahu samiican basiiraa wa kaana allaahu caliiman xakiima looma jeedo wakhti buu ahaan jira ilaahay caliim iyo xakiim ama samiic iyo basiir ee waxaa loo jeedaa mar walba waa ahaa waana yahay waana ahaan doonaa kaana walam yazal waata laga sheegay cabdullahi bnu cabbaas yudkaru canhu ahlucilmigu saas yadaa bay taqriiriyaan masale laysku khilaafsan yahay maaha marka kaana walam yazal waa ahaa waana yahay waana ahaan doonaa marnaba ka bixi maayo ee saasuu ilahay ku simaysan yahay marna kaanada waxaa loo isticmaalaa zaman tegay in laga warramayo laga sheegayo macnahana waa u dhacdaa lam yakun shay'an madkuura yacnii wakhti ayaa looga jeedaa inuu sida ahaa lam yakun ma ahaan jirin shay an madkuuran dabeedna wuxuu noqday dib oo ilaahay ka yeelay shay madkuur marka labada mid walba saasaa loogu isticmaalaa meeshay dhacda ayaa la eegaya marna taqyiidku wuxuu noqonayaa zaman in lagu qaydayo oo dalla maalintiibuu sidaa ahaadaa looga jeedaa dalla wajhuhu muswadda marka midkood loogu bushaareeyo gaaladii ka mida inani inay u dhalatay maalintii oo dhan wejigiisu wuxuu noqon jiray mid madow cadho daraaddeed iyo murugo dalla wajhuhu muswadda baata yadana waxa weeye ahaanshihii habeenka ama bariistii habeenka habeenkiibuu saa ku bariyey ayaa loo isticmaalay baata zaydun qaa'iman fi lbaarixa wuxuu ahaaday zayd xalay oo dhan mid taagan ayuu ahaaday oo cibaado u taagan asbaxa iyaduna subax bay ku qaydantah fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana laakiin halkaasoo kale zamankii hadda loogama jeedo oo asal yadoo uyu tahay marka hore xagga zamanka haddana wakhtiyada qaarkood baa macnihii kaynuunadoo ahaanshuhu laga tilmaamayaayo zamankii makhsuuska ahaa aan looga jeedin mawdicaasoo kalea ka mid ah fa asbaxtum binicmatii ikhwaana waa noqoteen baa looga jeedaa laakiin subax in lagu qaydayo muraadku maaha aayaddaasoo kale wa amsa yadana waxa weeye galab bay ku qaydantahy ama habeen wa subxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun markaasoo kale waxaa loo isticmaalay taamma wa adxaa yaduna waxay ku qaydantahy wakhta duxaa laakiin wakhtiyada qaar baa bimacnaa kaana loo isticmaalaya aw bixaalati mucayana fii daama ama xaalad mucayano oo daamo ku saabsan oo kale oo daamo waxa weeye ilaaba ilaa waa inay demaa ka horraysaa wa awsaanii bisalaati waazakaati maa dumtu xaya ay muddata dawaami xaya afcaalumuqaaraba waa saas leeda sida kaada iyo karaba wamaa kaaduu yafcaluun karaba alqalbu min jawaahu yaduubu xiina qaala alwushaatu hindun haduubu waa ku dhowaadaa loo jeeda waa awshaka yuushiku an yaqaca fiih waalyaqiin afcaasha yaqiinta fii wajada tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran wa acdama ajra tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran halkaa waxaan baraarujinayaa dadka qaarkood waxay isku taagaan markay akhrinayaan tajiduhu cinda allah dabeedna waxay bilowdaan huwa khayran waana kalad waqfigaasi waqfi saxan maaha waayo tajidu waxay qaadanaysaa laba mafcuul mafcuulkii koowaad waa damiirka haada mafcuulkii labaadna waa khayran huwa waa damiiru faslin markaa saas aawadeed layskuma taagi karo tajiduuhu cinda allah layskuma taagi karo mar baan waxaan ku daba tukanayay imaam a'imada ka mid a markaasaa wuxuu akhriyay tajiduuhu cinda allah markuu isku taagay ayuu huwa khayran dabeedna markaasaa ishkaal ku yimi war muxuu ku kordhigan yahi huwa khayrun waa taraduday dabeedna huwa khayrun mise huwa khayran taraddud ayaa ku dhacay marka waxa weye calaa kulli xaal mawdica waa in la xidhiidhiyaa huwa damiiru fasli mafcuulkii labaad weeye khayran huwa khayran wa acdama ajra alfa baa ka mid ah alfa isaguna waxa weeye wejadaas waxay noqonaysaa markay yaqiin tahay waa ku ogaaday oo ku yaqiinsadoo ku ogaaday tajiduhu waa ogaanaysaan cinda allaahi ilaahay agtiisaa ku ogaanaysaan huwa khayran inuu yahay darafku wuxuu noqonayaa inuu ku tacalluqayo un ficilka alfa baa la mid a ah, oo looga jeedo ficluyaqiin alfaa waa ogaaday inahum alfaw aabaa'ahum daalliin laakiin alfa bimacnaa wajada waa helay haddii lagu fasiro daalliina waxay noqonaysaa markaa xaal tacallam baa la mid a tacallam waa ogow waana ficil amar culamada qaar waxay leeyihin ma tasarufto bacdu ahlicilmina waxay leeyihin waa tasaruftaan tacallam shifaa'a nafsi qahra caduwiha markuu shaacirku yidhi tacallam shifaa'a nafsi waxaad ku aqoonsataa shifaa'a nafsi nafta markaa bogsiinteeda iyo dawadeedu qahra caduwihaa inay ahaatay cadowgeeda inay dirqideen tahay wa haluma jara halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk